uma salama rawa lbukhaariyu imaam lbukhaari wuxuu ka wariyey can abi saciidin radia allaahu canhu qaala abu saciid wuxuu yidhi samictu nebiya nabigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu leeyahay idaa sallaa axadukum qof idin ka mida markuu u tukanaa ilaa shayin shay xaggiis shaygaasoo yasturuhu ka astura min annaasi dadka oo fa araada uu doono axadun qof an yajtaaza inuu ku gudbo bayna yaday hortiisa falyadfachu ha iska difaaco fain abaa hadduu diidana falyuqaatiluu ha la dagaalamo fainamaa wax kale maan huwa qofkaasu shaydaanu waa shaydaan abi saciidin اlkhudriy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu nabiya nabigaan maqlay sala اllahu calayh wasalam yaquulu xaala uu nabigu leeyahay idaa sallaa axadukum qof idin ka mida markuu u tukanaa ilaa shayin shay xaggiisa shaygu waxa weya waa sutradii qofka muslimkaa markuu tukanaa hadduu imaam yahay ama uu yahay qof keligiis tukanaa sutra la-aan inuu tukadaa sax maaha waa inuu sutro dhigtaa sutro waxaa la yidhaha hortaada shay yaalla masalan derbigaanaad isku aadinay ama tiirkaanaad isku aadinay ama wax kalaad hortaada dhigane shaygaas aada hortaada dhigaydana waxaa la rabaa saddex dhudhun inuusan kaaga fogeyn wixii saddex dhudhun kaaga fog sutradaadii maaha ilaa dadkia inay meeshii maraan la rabaa saddex dhudhun waa inuusan ka fogeyn meeshaad cagaha ku haydo aa laga dhudhumina cagtaada iyo shaygu meeshuu yaallo saddex dhudhun waa inuusan ka fogeyn shaygaas markaa wuxuu doonuu noqon karaa noqon karaa derbi tiiruu noqon karaa dhagax dheeruu noqon karaa wuxuu noqon karaa baabuur hortaada aad ku dadbato wuxuu noqon karaa ul meesha la dhigo wuxuu noqon karaa waraq dhulka lagu muday siduu nabigu yeeli jiray sala allahu calayh wasalam marka waxaan sax ahayn saa u soo joogta meeshaa salaada iskaga xidhat odoon hortaadii bannaanta saasuu sax maa marka nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa sallaa markuu u axadukum qof idin ka mida ilaa shayin shay shaygaasoo yasturuu ka asturaa min annaasi dadka mideeda kale shayga ma wax walba aimada gaba waxay dhahdeen uqraba ahaado darabta imaamadii hakuunka dhig bal qaara waxay dhahdeen wax kala weydo dhulka hadduu carro yahay maalan waad xariiqe meesha dad wax kala weydo laakiin xadiidka saxiixilmuslimka wuxuu tusayaa shay taagan oo loo jeedo inuu wuxuu yahay oo dhudhunkaanoo saddex loo qaybiyey saddex dhudhubka u qaydi laba meelood oo inuusan ka yarayn xadiidka صaxiixa muslimkaa tusaa oo nebigu yidhi salى اlahu alayه wasalam idaa wadaca axadukum bayna yadayhi mila mukharati raxli falyusalli walaa yubaali man mara wara'a daalika qof idinka mid ah hortiisa markuu dhinto shay oo la mid ah sida ratiga marka la raraa labada kabaaloo dambe oo ratiga korkiisa ka muuqata qadax le wax la eg ah. uqurana wixii ka dheer kala fiican laakiin qadarkaas marka kadallada la isdhaafiyo qadarkaas taagan wax la eg culimmadu waxay idhaahdeen awrtii carbeed a markaas laga hadlaayey awrta carbeed kabaalkoodana dhudhunkaas marka saddex loo qaybiya laba meeloodu ahaa dhudhunka saddex u qaybi hal meela ka jar labada kale uu jeeday marka nabig wuxuu yidhi sal allahu calay wasalam shay jeeda markuu qofku hortiisa dhigto oo u tukanaa shayga shishadiisa wixii mara yuusan u aabayeyn waxaa la diida adiga iyo shayga meesha idin dhaxayda in maro shayguna intaas waa inuu jeedsada ama ka dheri idaa sallaa markuu tukana axadukum qof ka mida ilaa shayin shay shaygoo yasturuhu asturaa min annaasi dadka ka asturaa oo faaraada xaqun qof uu doono an yajtaasa inuu ku gudbo bayna yaday hortiisa bayna yadayn waxaa loola jeedaa bayna almusalli wa bayna sutra qofka tukana iyo sutrada meesha udhaxayda meesha la diidaa waa halkaas ee la diidi maayo shaygii sutrada ahaa meesha ka sheeda inuu qofku maro oo xadiis saxiix muslimka anaga ka akrino shishadiisa waa la mari karaa falyadfacu ha difaaca nabigu yihi sala allahu alay wasalam ha iska difaaco waa fain adaa hadduu diidana falyuqaatilu hala dagaalamo hadduu diido hayska difaacda marka waa ishaara markuu qofku meesha soo marmaado uu ishaara gacantuu saas hortiisa ugu taaga hadduu ka laala diido issoo maqiiqo hala dagaalamo dagaalkaas loolama jeedo hub ha raadsado meesha hadda salaaduna qofkaanu ku jira hub iyo macnaha waxaas raadsanmaa ee waxay tahay xoog ha iskaga dhig xadarka gacanta ka saaro uu xoog iskaga riixa sidaas darteeda aimada gobol waxay idhaahdeen markaas uu gadaal u riixo hadduu gadaal u dhaco oo xidid go-o oo uu dhinto laguma haysto sababtu maxay tahay waa cadow saaira salaadaaduu soo weerayso ma jiri waa cadow saaira mideeda kale qaacido waxaa ah wixii sharcigu amro wixii ka dhasha lama gudo haddii haygu haddii shay sharcigu amro sideedaba oo ku idhaa waxaa samee oo wax ka dhashaan lagaama rabo adiga ilaa sharcigi ilaah ku amray ah, marka haddii waxay idhahdeen uu jug gadaal u siiyo saas hadda marka hore waa inaad ishaateen ma taabay saasaad u ishaare adoon isaga taaban waa joogi diiday waa riixe dagaal iyo hubka la dagaalku ma ahan hub inaad u qaadeen waa iska riixe waxaa dhacda qadar alle waa dhacay qof gadaal u dhacay xilbaa go-ay waa dhintay laguma haysto haya sharciga amray wax sharcigu amrayna lama gudo nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam fainamaa wax kale man huwa shayطaan ay ficlu ficlu shayطaan waa shaydaan ficilkiis ficilkiis sababtoo shaydaan muxuu ka shaqeeyaa dadka cibaadada inuu ka waswaasiyo qofkaanuna salaadiiu kaa waswaasina marka ficilkiisu waa ficil shaydaan taas waxay kutusay qur-aanka iyo sunnada banu aadanka oo sharta ka shaqeeya shaydaan in lagu magacaabo qur-aanku wuxuu leeyahay shayaadiin اlinsi wاljin xadiidkaana muxuu sheegayaa dadkii sudrada iyo adiga dhexdiina mara oo marka la yidhaha loo ishaaro caamo joogi diida inuu shaydaanya marka qof kastoo ka shaqeeya shar ama cibaadaadka dadka ka qasa inuu yahay shaydaan oo lagu magacaabi karo sidaasuu xadiisku ku tusa jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhahdeen sudradu waa sunna in qofku og kaan inaad iska celidaana waa sidoo kale waa sunna laakiin aga imika gabadha yidhi waa waajib qofka muslimka tukana sutra inuu dhigaa waa waajib waxayna deliishadeen xadiidka saxiix ibnu khusaymaha ku sugan oo uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tusalli ilaa ilaa sutrati ha u tukanin sutra xaggeed maahani meel kale nabigaa yidhi sal la ala ha u tukanin waa nahyi waxay leeyihin waa waajib qofku sutra inuu samaysto muslimkaa markuu tukana nabigu wuxuu uhi walaa tadac axadan yamuru bayna yadayka sudro markaad samaysata kadibna qofka adiga iyo sudrada dhex maraya hadayni uu yidhi nabigu sal اlahu alay slam hadaynina celi marka waa inaad sudro samaysato sudradana ay jeedo dhudhun saddex loo qaybiye laba meelood ugu yaraan bay ka dheertay ka fiican waana inaad saddex dhudhun aysan idin dhexayn wax ka badan intaas marka la helo ayaa qofka iska celi karta waad marka hore sufro samaysan ood adugu qalad samayday qofkii meeshaan maraya kama eli karti maka celi karti laakiin qofku muxuu samayna qofkii aan sufro lahayn maxaa la sameeya saddex dhudhun meesha ka shayla iska ba duusan sufro lahayn ila dhul kalena isaga uma xirnaa kale saddex dhudhun uu xaq uleeyahe meesha ka shayla iskaba dhulkoodan xaq uma leh isagu rawa bukhaariyu imaam bukhaari wuxuu ka wariyey can xudayfa qaala xudayfa wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam fitnatu rajuli qofka fidnoobidiisa fii ahli xaaskiisa uu ku fidnoobo wa maalihi maalkiisa wa waladii carruurtiisa wa jaarihi dariskiisa tukairuhaa waxaa kafaara gud u ah asalaatu salaada wasawmu soomka wasadaqatu sadaqada wاlmru farida bilmacruufi wanaag la faro wanahyu reebidda can ilmunkari munkar la reebo fitnada waxaa la dhaha waa alibtilaau wاlimtixaan asalkana waxaa laga keenay dhagxaanta dahabka ku jira marka lasoo qodo dadkaa la saaraa markaasay ta dhalaalaana marka luq ahaan waxaa la ihahdaa fitnada waa shayga in la imtixaano si xaqiiqadiisa loo arko imtixaankaas wax uu ku imaan karaa wax shar ah iyo wax wanaaga labadaba wanabluukum bishari wاlkhayri fitna uu ilaahay leey waana in imtixaanayna waxaan ku imtixaanaynaa shar abaartu waa imtixaan colaadu waa imtixaan faqrigu waa imtixaan xanuunku waa imtixaan nimcaduna waa imtiaan waa imtiaan waa nimcadu waa imtixaan waa lagugu imtixaana dhibkana waa lagu imtixaana fakrigu waa imtixaan xanuunku waa imtixaan cadowga iyo cabsidu waa imtixaan abaartu waa imtixaan cudurrada waa imtixaan gablanku waa imtixaan kulli waa imtixaan dhanka kalena nicamtu waa imtixaan xooluhu waa imtixaan caafimaadku waa imtixaan awoodda iyo cizadu waa imtixaan amniga iyo nabadgelyu waa imtixaan roobka iyo barwaaqadu waa imtixaan shar iyo khayr wixii alla ku siiyo alla waa kugu imtixaan kii dhibaato loo keenay waxaa la imtixaana bal inuu sabri inuu argagaxo kii nimco la siiyeyna inuu ku shukriyo iyo inuu ku kibro marka dhammaan waa imtixaan waxayna soo kala saaraydaa qofku wuxuu yahay imtixaankaa saar xadiidkan nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayh wasalam fitnada qofku ku fidnoobo oo rajulku ku fidnoobo ehelkiisi xaaskiisii wa maalihi maalkiisii wa waladii caruurtiisii wa jaari dariskiisii kulligood waa lagu fidnooba inama amwaalukum waawlaadukum fitna ilah wuxuu leeya maalyaalkiina xaruurtiina waa imtixaan allahaynu ku imtixaana fitnadaasu waxay ku imaan kartaa jacaylkoodii uu carruurtii jeclaa ehelkiisii uu jeclaa maalkiisa uu ku dadaalaayey inuu waajibkii alle ka gaabiyo qaana salaadii uga mashquula salaadii waajibka aheed oo la raba inuu yimaado uu inta ka mashquulo guriga iskaga tuka iyagoo dhiman waa qalad yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa wlaadkum can dikr اllaah iri waa imtixaan marka waxay fidnadu noqonaydaa daacaadka allay uga mashquulayaan uga harayaan waxay kaloo noqon kartaa jacaylkoodu inta ku fogaaduu shay qalada samayna dada waxaa jira aad carruurta u jecel carruurkiisii qaladu samayna waa looga soo dacwoona asagiiba la safar weliba maanta carruurkaydii la taal waa fidnaada waa imtixaan waa ku qaldaya waa ku dambaaba marka inuu ayaga dartood qalad u sameeyo xoolihiisa dartiis caruurtiisa dartiis eelkiisa dartiis iyo xaaskiisa waa fidno waxay noqon kartaa fidnadu caruurtan iyo eelka isagaa mas-uulka ah waa raaci kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raxiyati wa raacin fi ahli beyti wa mas-uulun can raxiyati raacinimadu waxay keenaya inuu tarbiyeeyo toosiyo waxbaro u biilo oo u shaqeeyo xaqoodiiu ka gaabiyey iyadana waa fidno fidnadu marka saddexdaas dhinacay ka imaanaya yihahdeen culummadu ah, inuu daaco ka gaabiyo iyaga dartood inuu xaaraan ugu dhaco iyaga dartood inuu ayaga mas-uuliyaddoodii wax ka mida dayaco saddexdaas dhinacay ka imaanayda deriska fidnadu waxay ka imaanayda derisku xaquu leey inaad aad ayaga dhanba halmaantada ma booqaytid gaajadooda ma ogid cudurkooda ma ogid waxa weeyaan wax waraba kama haydin amase xasad iyaaba imado nicamka ilaa dadka ilahay wax uma ekayn inaad qoyski darsaa xasado nicamka alla siiyey ku xasado waxaa kale imaan kara xuquuqaa ka dhexeeya dadka dariska xuquuqda inaad ku xidhiirido kulligood waa fidna marka fidnooyinkaas ilaahay weyna daacadkan ugu dhaafaa qofka fitnatu rajuli qofka fidnoomidiisa fii ahli heelkiisa uu ku fidnoodo wa maali maalkiisa uu ku fidnoodo wa waladi xanuuntiisa uu ku fidnoodo wa jaari dariskiisa uu ku fidnoodo tukafiruhaa waxaa kafaara gud u noqota asalaatu salaada wasawmu soomka wasadaqatu sadaqada walamru farida bilmacruufi dadka wanaagga la faro xeelaha wanaagsan dadka la amro wanahyu reebidda canilmunkari munkarka dadka laga reebo ibn abi jamra wuxuu leeyahay cibaadaadkan waxay kafaala gud u noqonayaan waa markii dunuubtu aysan gaarsiisnayn kabaa'ir dembi kabiiraad markaysan gaarsiisnayn oo ay saqaa'ir tahay laakiin haddii dembigu kabiiro gaaro toobaa laga rabaa toobaa laga rabaa laabudda min tooba xashadana hadalkaas waynu kugu yaallaa laakiin uma uusan tiirin ibn abi jamr وrawى الbخاaرiي عن أbي هurayرaةa رaضي الله عanه أنa رasuul الlahi rasuulka ilaahi salى الlaهu عalيه وaسلم qaala wuxuu yidhi yatacaaqabuuna waxaa isku dabamaraynaya fiikum dhexdiinna malaa'ikatu malaa'ig malaa'igtu bileyla habeenkii ahaatay iyo wa malaa'ikatu malaa'ig malaa'igtu binahaari maalinkii ahaatay wayajtamicuuna waxay isku imaanayaan fii salaati اlfajri salaada subax iyo wa salaati alcasri salaada casir uma yacruju waxaa korayaan aladiina malaa'igtii baatuu baryan fiikum dhexdiinna fayas'aluhum malaa'igtaasa allaah weydiine walxaalu weydiine huwa alle aclamu bihim ayaga uu ka ogaal badan yahay wuxuu leeyahay kayfa taraktum sideed uga soo tagteen cibaadii addoommadayda fayaquuluuna waxay leeyihiin taragnaahum waan ka soo tagnay walxaalhum ayagu yusalluuna ay tukanayaan waataynaahum waan u tagnay walxaalhum ayagu yusalluuna ay tukanayaan addoommada mar kasta muraaqabaa kor saaran waa lala socdaa xaaladahooda aaday u dabdisan yihiin ilaahi weyne subxaanahu wa tacaala asagoo wax walba og ayuu haddana malaa'ig iyo rusul usoo diraa nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam yatacaaqabuuna fiikum waxaa isku kiin dabamarayna oo isbedelaya dhexdiinna malaa'ikatu malaa'ig malaa'igtoo bileyl habeenkii ahaa salaada casiray imaanayaan habeenkiiyay kula joogayaan habeenkiiyay joogayaan iyo wa malaa'ikatu malaa'ig malaa'igtoo binahaari maalinkii ahaatay salaada subax marka la tukanaya imaanayaan casirkii ay korayaan samada aadaya samaday aadayaan nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam wayajtamicuuna malaa'igtaas waa ku kulmaan fii salaati اfajri salaada subax iyo wa salaati اcasr salaada casir waa isku imaanaya oo kuwii saaka salaadii subax yimid oo casirkii doonayeen inay samada aadaan oo kor aadaan iyo kuwii caawa inay joogeen rabadoo bedeli lahaa oo casirkii yimaadeen salaada casir waa wada joogaan waa wada joogaan marka salaada la tukado casir ay waxa weya malaa'igtii saaka subaxdii timid ayay kolayaan samada aadaya kuwaas casirki yimid ilaa salaada subax joogaya salaada subax marka la gaaro malaa'ig kala imaanay markaasay salaada subax wada joogaan markaasaa kuwii xalahooday ayaa samada koraya sidaas saas labada salaadood oo u fadliga badan salaadaha wey labada salaadood ah, labadaas qofka ilaaliyana jannuu leey casirka iyo salaada subax dadkuna waktiyada ay dayacaan ugu qatarsan wey sababtoo ah salaada casir waa wakti shaqo salaada casir waa wakti shaqo qofka hadduusan marku la adimada hore inta ka dhaqaaqo uusan tukan oo us yidhahdo xoogaa shaqaa qabso inay la tagtaan la arka oo salaadu ka tagto salaada subaxna waa wakti hurdo oo hurdow inay la tagtaan arkaan qofka hadduusan ku talagelin oo dadaalin waa laba wakti oo aad u muhiima waana labada ugu ajarka badan casirkaana si ajar badan casarka wax lamidu male xaafiduu calى salawaati wa salaati اwusطى salaadahoo dhan ilaaliya midda fadliga badanna gaar u ilaaliya ilahay leeya salaad sumuustaana waa salaada casir salaad weyn waxay yidhahdeen soomaalidu casir iyo caraabo waa mid ka horeeya shaqada iyo casirka tukashadiisa kaad hormaridaa guulaysana baa jira qoga yar ka gaarsiiyo shaqo khalaas casir uu dhamaada waa kula tegi dad laakiin ayaga salaada tukato khalaas shaqadii dib u dhig marka labadaa salaadood aad u ajar badan yihiin malaa'igta marka labadaas waqti iskugu yimaadaan nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam uma yacruju waxaa samada koraya kor aadaya aladiina malaa'igtii baatuu baryeen fiikum dhexdiin qoladii dhexdiina joogeen oo dhexdiina ku sugnaayeen ayaa kor aadaya fayas'aluhu rabbiyaa weydiina markay samada tagaan rabbiyaa weydiina fayas'aluhum rabbiyaa weydiina wlxaal huwa rabbi aclamu bihim ayaga uu ka ogaal baday markuu weydiinayo addoommadu waxay ku sugan yihiin alla ayaga ka og ayagu waxaaba dhacda korkay uga jeedaan alla qalbiga ogi ah, cilmi ka kororsanma waayahay maxaa loo weydiinaya wuxuu ihi xaafid ibnu xajar waxaa loo weydiinayaa xikmadda ku jirtaan ay tahay ayagu inay ka markhaati kacaan banu aadamka qaar fiican inuu ku jiro markii banu aadamka la abuurayey oo nebi aadan la abuurayay asalkii banu aadamka sow malaa'igtu ma dhihin atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu laka ilaahayo dhulkanba waxaad yeelaydaa qof dad fasahaadiya oo dhiig ku daadiya annagoo annagu adiga ku nastahna oo ku dahirna sow ma aysan dhihin sow alla ma dhihin anaa idinka og waaad adnan ogaynan anugu oga waxaa la rabaa inay ayagu markhaati ka noqdaan oo ayagu ay ku dhawaaqaan oo yidhaahdaan waa ku waa ku caabudaye waa ku tukanaye ah, oy ayagu markhaati ka noqda inay ku jiraan banu aadanka kuwa ilaahay u tasbiixsada ilaahay dahira sida malaa'igtii oo kale ah, inay ku jiraan markhaati ayaga looga dhiga maahana alla waa ka ogaal baday ayaga cilmi ka kororsan ma alle cilmi ka siyaasan ma marka isagoo ka og weydiiyaa wuxuu yidhaha kayfa taraktu cibaadii addoomadaydii see uga soo tagteen say ahaymakaad ka soo tagteen aye fayaquluuna waxay leeyiin taragnahum waa ka soo tagnay walaal hum ayagu yusalluuna ay tukanayaan waataynaahum waa u tagnay walaal hum ayagu yusalluuna ay tukanaya shala garan casirkii markaan u tagnay masaajidkay ku jeegan waa tukanaye saaka markaan kasoo tagnana waa tukanaye kuwii casirkiina waxay leeyiin saaka markaan u tagnana masaajidkay ku tukanaye markaan galabta kasoo tagnana masaajidkay ku tukanaye haddaadan marka jamaacayi tegin aduuba ku jirtaa kuwaas loo markhaati kacay ma isuma jir adu waa qada nasiibkaas xukumadii taas maxay ugu keenaydaa marka inaan ogaano in muraaqabo nala socoto ah, in arrimaha iyagoo dhan ay dabdisan yihiin oo muraaqabo iyo ilaalin adag ay nala socoto inaan ogaano inaan ku farxno waktiyadaas imaatinka aan imaanayno jamaacada iyo masjidka farxad inay noo noqoto oon ogaano rusushii rabbi noo imaanayso oo naloo markhaati kacay oy farxad iyo hilow masjidka ayna keento taasay nagu xambaaraydaa ilaahi weyne sida ummaddan u karaameeyey ayay ku tusaydaa rawa bukhaari imaam bukhaari wuxuu ka wariyey can anas ibni maalikin radia allahu canhu can nabiy nabigu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabigu inuu yidhi man nasiya qofka halmaama salaatan salaad fal yusaliiha ha tukado idaa dakara marka uu xasuusto laa kafaarata wax kafaaraa lahaa salaadaas ma sugnaan ilaa daalika tukashada maahane وaqimi الصaلaaةa salaada oog lidikrii aniga layxusida layxusaya daraaddeed u oog anas ibn maalik nabiga wuxuu ka wariyey salى الlahu عalيه waslm nabigu inuu yidhi ma nasiya salaata qofkii salaad halmaama waa halmaamay banu aadamkuna waa halmaamaa bal insaankaba waxaa loogu magacaaba la insaan linafyihi waa inuu halmaamo wax waa halmaamaa nebi aadama halmaamay fanasiica ilayh aadamaaba halmaamay marka banu aadamku wax waa halmaamaa marka qofkii salaad halmaama ma nasiya salaata saxiixulmuslimka wuxuu siyaadiyey can qataada ow naa macnaa ama ka hurda ah, qofkii halmaama ow naa macnaa saxiixmuslimka siyaadadaasaa ku sugan ama ka hurda marka qofku hadhici karta salaadda inuu ka hurdo banu aadamka waa iska daciif waa dhacda inuu ka hurdo wakii halmaama ama ka hurda falyusaliya ha tukado idaa dakara markuu xasuusto haddaad hurdayn markaad kacdaa tukani dib u dhig dadka gabal jahligoodaa dembi ku rida salaadii waa ka hurda maalan salaada subaxuu ka hurda markuu soo kaco hadduu tukado wax dembiya marka hadduusan seexashada horu seexaaya qalad ka samayn qaladkaas waa maxay nabigeena suuban sal اlahu alayh waslm xadiiska bukhaariiyo muslim wuxuu nebcaa salaada cishaa kadib in la sheekaysto sababtu haddii cishaa kadib la sheekaysto la aweysimo la soo jeedo haddow wakti dambe la seexdo waxaa imaana salaad sa laga hurdo inaad ka huruddo waxay ku timid qalad aad adugu samayday marka taas taas dembiga waxbaad ku leeday saad inta caawanad iska sheekaysay oo dana aan muhiim ahayn oon waajib ahayn oon sunno ahayn oon daruuri ahayn oo dan adduuna xataa daruuriga aan ahayn aad ku soo jeedo iska sheeko caadi bal gaballo dembigeedu ku soo jeeda ah, oo waxa waya muraayado shaydaana la fiirsada iyo telefishonka soo ma jeedin dumar islaameed oo qaawana la eegana caawo dhan muusiqa ka duldhaca heesaha ka dul socda gaala la fiirsana caawo dhan sida badan loo fiirsaayo hadda kuwaas iska badaa laakiin xataa sheekada caadiga ah nabigu nafca sababtoo waxay sabab u noqonaydaa in salaada laga hurdo kii salaatulaylka tukan jiray salaatulaylka ka hurdo haddaad marka adigu waktiga hore muddo dheer soo jeedo oo dhibaatada iyo hurdadu ay ka timid halkaas dembiyaad leeda laakiin wakti saxaad seexad ama waxaad dhici kartaa wax saxaad ku soo jeeda oo qofkii maalan qulaysaa ku imaan kara qofaa ka jiran xaa o dham la ordaayey sideed sac sagaal sac u seex waa imaan karta qofkii dhibaataa ku timid qofaa ka xanuunsana hantitiisaa gubaydu dansanaaye qofku waa ku imaan karta arrin marka arin ama sax uu ku soo jeeday ama waktigii saxda ahay uu seexday hurdadiyaa la tagtay markuu kaco hadduu tukado dembi male laakiin meesha qaladku uga yimaadaa dadka waa maxay markuu kaco wuxuu kacay hal sax kaasuu le duurkan ku dari doono waa qalad ir xadiid ah, mar alla markaas aad soo xasuusatay inaad tukataa lagaa rabo marka hore dembi ma gelin aduu dib ha iska halaagi dib hawdhig culummadu bal waay isku ay isku khilaafeen salaad kalaa la gaaray tii hore waa ka hurday ama waa halmaantay waxaad hurdadii ka kacday salaad kaloo la joogo salaada kale iyo iyada yaa la hormarina aimada gol waxay dhaheen salaadaana la hormarina tii tagtaa la hormarina gabadha waxay dhaheen war maya haddii qofkii soo xasuo iyadoo duurkii loo taagayaho isagu laleeyahay ad xasuusato inaadan salaad subax tukan ama iyadoo maqribkii isagu laleeyahay aad xasuusato inaadan casir tukan ah, maqribkaaga la tuko muminiinta marka kadib alle laakiin tiyaa kaa tagtee tana inay kaa tagta ha yeeli culamada gabadhasa saasaana sawaab ah, saasaana sawaaba haddii tanu tegaydo waa inaad midaan tukato laakiin haddaysan tegaynin waxaa sax ah midii horaad hormarinay ah, ayadoo salaadii kale waktigeedu jooga haddaad sii xasuusato tii horaad hormarinay iska daa hadda wakti hore haddaad xasuusato marka dibi looma dhigo dembi kale malaha kafaarana lagaa mara haddaad saas yeesho lagaama rabo midda oo ah haddee dad iyagu taaragsaanimo u kastay waa dembi dhallinyarada soomaaliyada dabadda waxbarashada loogu diro qaar ka mido ah dambaba tukadaan laakiin qaar ka tukada xataa qaar la yaablaha ku jira wuxuu samaynaa jaamacadda wuxuu aadaa hal saac iyo bar saacadda wuxuu ku buuxsanaaba hal sac inuu kacdo oo subaxnimo dadba koruu seexadu ku buuxsanaaba hal sacu soo kaca asagu waa dabeecadii markaasuu ka weysaystu tukadus jaamacadda aada taas waa taariku salax caadi maxaa yeelay ina salaata kaanat cala lmuminiina kitaaban mawquuta salaada ilah wuxuu leeya waana farad waktigaana ilaahay u yaalo aan laga hormari karin aan dib laga dhigi karin dad aduu marka qorshaysatay oo tihi salaada subax anuu halka saacan tukana oo qoraxday mar hore soo baxday waa taarku salaadnimo aad u gasaday taas dembiilaad matahay taarkusaana ee qofka laga hadlaa waxay tahay qof wakti saxa seexday ku talagalay inuu salaada wakti saxa ku tukado ee hurdadii la tagtay iyo qofkii halmaamay labadaasu wax dembiya male markuu xasuustuu tukana mana sida qofkii halmaama salaatan salaad falyusaliya ha tukado idaa dakaraha markuu xasuusto laa kafaarata kafaaro laa salaadaas ma sugnaan ilaa daalika tukashada maahane oo marka la xasuusto la tukado waa qimi salaata salaada oog lidikri aniga in la xuso daraaddeed rawa bukhaari imaamu bukhaari wuxuu ka wari can cabdiraxmaan ibni abi sacsaca alansaariy ee ansaar loo nisbeeyey uma almaaziniy kadibna qabiilada la yidhaha bani maazin loo nisbeeyey bani maazin can abiihi aabiis cabdullaahi wuxuu ka wariyey radia allaahu canhum annahu aabbaha akhbara wuxuu u sheegay hu cabdiraxmaan ana abaa saciidin alkhudriyi saxaabiga la yidhaha abaa saciidin alkhudriy radia allaahu canhu qaala wuxuu ku yidhi lahu aabbaha cabdullaahi ah inii aniga araaka waa ku arkaa tuxibu اlhanama ariga inaad jeceshahay wlbaadiyata baadiyaha inaad jeceshahay faidaa kunta markaad ku sugnaato fii hanamika arigaaga dhexdiisa ow baadiyatika baadiyahaaga dhexdooda faadanta oo aad u adaanaydo bisalaati salaada farfac kor u qaad sawtaka codkaaga binnidaai adinka kor ugu qaad fainahu shaaniye laa yasmacu maqli maa madaa sawtilmu'adini mu'adinka codkiisa dhirirkiisa jinnun jinni maqli maa walaa insun insi maqli maa walaa shayun shay kale sida geelii arigii loodii geedihii maqli mayaan ilaa shahida lahu qofkaas waa u markhaati kaca shaygaasu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha qaala abu saciidin wuxuu yidhi samictuhu hadalkaas waxaan ka maqlay min rasuuli اlahi salى اlahu alيه wasalam can cabdiraxmaan ibni abi sacsaca cabdiraxmaan ibni abi sacsaca alansaari aabiis abi sacsaca oo magaciisa la ha cabdullaahi alansaari uma almaaziniy kadibna loo nisbeeyey qabiilada bani maazin can abiihi aabihiis cabdiraxmaan wuxuu ka wariyey aabihiis oo ah abi sacsaca oo laydha magaciisa cabdullaahi radia allahu canhu dhammaan allah raalli ka noqdee annahu aabbaha akhbara wuxuu u sheegay hu cabdiraxmaan ana abaa saciidin alkhudriy saxaabiga laydha abaa saciidin alkhudriy radia allahu canhu sacd ibnu maalik qaala wuxuu yidhi inii aniga araaka waa ku arkaa abaa saciid alkhudriya wuxuu la hadlaa cabdullaahi qaala wuxuu yidhi abaa saciid اqudriyi low lilabi aabbaha wuxuu ku yidhi aabbaha wuxuu ku yidhi waa abaa saciid qudriyi waxaa hadlaa waxa uu la hadlaana waa cabdiraxmaan aabihiisoo cabdulaahi la yidhaah uu la hadlaa abisacsac uu la hadlaa markaasuu wuxuu ku yidhi inii aniga araaka waa ku arkaa tuxibu lhanama ariga inaad jeceshayo walbaadiya qof walbaa meelu jecel qof magaalo qof beerta qof miyiga aniga waxaan ku arkaa inaad jeceshahay inaad miyiga iska degto baadiyaha degtood ku cari dhaqato waktiga fitantana nabigu waa ammaanay waa xuno yidhi qofkii heli karaa waxa weeyaan baadiisa iyo buurisa iska dego waana dadka qofka ugu fiican waktiga fitanta waa qofka buuraha dhexdooda xoolihiisa ku ilaashada laakiin cibaado ku haysa jahli buur aad la joogta ku tarima cibaado ku haysa oo wuxuu alle ku caabud yahay yaqaana maahan jaahil wuxuu bartay xoogaa alle ku caabudo buuraha dhexdooda cari ka samaysa ama geel ama lo ama beer fitanta iyo waxa isdila iyo waxa israagta iyo waxa isxamana iyo waxa balaayada iyo fadhi ku dirinba waa ka nabad galay waktiga fitanta meeshaas ugu qayr badan qofka cibaado ku hay cibaado dadaan cibaadahayna dee buur wax ku tarina wuxuuri marka waa ku arkaa inaad arigaya baadiyaha jeceshahay faidaa kunta markaad ku sugnaato fii ganamika arigaaga o baadiyatika baadiyahaaga faadanta bisalaad oo aad ah salaada adibayo salaada marka fiiriya marka la adibayo maahan dad aan loo yeeraa kaliya salaada qofka muslimka meeshuu joogo inuu adimo xataa hal qof hadduusan ku imaanayn meeshaad joogto waa ka adimi shanta salaadood waa loo adima baadiyo cidlaadoo dhex jooga xarigaaga iska dhex jooga geelaaga dhex jooga beertaada dhex jooga lo-aada dhex jooga oo hadda wax dadaho ku imaana aadan ogayn mar haddii waktiga la gaaro waa adime weliba waxaad dhawaaqay intaad dhawaaqi karto saasa cibaada fiiriya waxaa laga helayana waa kanaba soo socda markaad baadiye joogto salaada u addimaydo farfac sawtaka codka kor u qaad bimidaai adinka kor u qaad haisdhihin awla cidna ku maqlin hoosaw dhih haisdhihin awla cidna ku waa lagu maqlaa sababta xikmadii u sheegay fainahu shaamiye laa yasmaxu maqli maa madaa sawti lmuadini muadinka codkiisa dhirirkiisa jinnu jinni maqli maa walaa insu insi maqli maa walaa shay waa nakira fii siyaaqnaf geeduhu waa maqlaya geeliyaa maqla ariga maqla lodiyaa maqle bahalladiyaa maqlaya dhammaan waxaasoo dhan ilaahay waa xusaa sida ilaahay suuraة اisraa ku yidhi wain min شhayin ilaa yusabixu bxamdi shay kasta ilahay u tasbiixsada shay ma jiro ilaa ilah u tasbiixsada walaakin laa tafqahuuna taصbiixa laakiin idinku tasbiixdooda fahmi maydaan waa taصbiix iyaga ilaahi weynaa ku hanuuniyey oo iyagu ay yaqaaneen o alla ka ogyahy marka dhammaan waxaasoo dhan waa maqlayaan shay kastoo maqlaana ma jiro ilaa shahida lahu qofkaas waa u markhaati kacayo yowma alqiyaama ilahay anaa ka markhaatiya halkaas inuu ka adimaayo tawxiidka ku dhawaaqayo sharku salaado dadka qayrka ugu yeeraya marka waa in aad loo adimaa oo qofka muslimka bal alla meeshay salaada ku qabato waa in salaada la adimaa waana maxaan kaloo ogaanay inay sunnadu tahay codka in kor loo qaado codka in kor loo qaado sidaas weeye saa daraaddeeda markuu adinka casar waxaa ku riyooday saxaabi la dhihi jiray cabdullahi bnu sayd bn cabdirabbi nabigu wuxuu yidhi bilaal u sheeg isaga kaa coddhee kaasa bilaal muadin laga dhigo marka codka koru qaadiddu waa sunno gaar qof cod dheer inuu yahay qofka adinaya qaala abu saciidin wuxuu yidhi samictuhu hadalkaas waxaan ka maqlay min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam marka fainahu laa yasmacu madaa sawti muadini inta ka bilaabata nabiga hadalkiisa inta ka horaydana waa hadalka abi saciid اkudriy rawa bukhaariyu imaam اbukhaari wuxuu ka wariyey can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اllahu alayh wasalama qaala rasuulku wuxuu yidhi low yaclamu naasu dadku hadday ogaalahayeen maa shay fi nidaai adinka ku sugan iyo wasafi اawali safka hore uma lam yajiduu kadibna aysan helayn ilaa an yastahimuu inay u qurcaystaan maahane calayhi maagaas oo ah cadinka iyo safka hore laftahamuu waa u qurcaysalahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaalahaayeen maa fi tahjiiri kallahaadda waxa ku sugan lastabaquu ilayhi waa u kala tartami lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaalahaayeen maa fi lcatamati xeshaha waxa ku sugan iyo wa subxi salaada subax laatoohumaa waa imaalahaayeen walow xabwan gurguurashada ha ku yimaadeene rawa bukhaariyu imaam bukhaari wuxuu ka wari can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuul lahi rasuulka ilaahi sala اlahu alيه wasalam qaala inuu yidhi low yaclamu naasu dadku hadday ogaalahayeen maa fi nidaai adinka waxa ku sugan iyo wa safi awali safka hore adinka iyo safka hore masaajidka waxa ku suganoo ajara dadku hadday ogaalahaayeen uma lam yajiduu si kale aysan ku helayn ilaa an yastahimuu inay u qurcaystaan maahane riwaayadda muslimka leh lakaana qurca oo istihaamuda waxaa loola jeedaa inay qurcaystaan haddaan si kale lagu helayn oo qurco iyo in loo qori tuurto mahan aan si kale lagu helaynin lastahamuu dadku waa u qurcaysa lahay ee qofna ma aqbaleen hadday dadku og yihiin ajarka laga helaa sabka hor iyo adinka qofna ma aqbaleen hebelaa noqonaya muadin dadna sabka hore iskaga tukaayaan aduu gadaal ku t qof aqbale laama laakiin jahli ah dadka ku sugan waxaysan dareemin ajarka laga helayo adinka markaasaa mararka gabal gaala in laisku baray waryaa muadin masaajidkan ka noqona ah. bal maanta waa dhici karta haddii qof la yidhahdo war masaajidkan yaa muadin ka noqona iyadoo boqol qof joog ah, hadda wax lagugu simaayo ogow allah wax kugu siina aadmi inaad wax ka rabta lama rabo nabiguna wuxuba yidhiba saxaabada gobol ka mida asagoo ah la dardaarama wafdi u yimid muadin samaysta aan adanka ujro ku qaadin muadin samaysta aan adinka ujro ku qaadin saasuu ku yidhi dilayna marka muadinaa la rabaa shanta wakti ilaaliyo waa dhacda inaan la helin kao qofkii marka isagu markuu joogo inuu addimo waa u diyaa laakiin anaa waktigayga gelina in la waayaa hata dhici karta kawar nabiguna wuxuu leeyahay dadka jahli haysta maahane waxa meeshaas ku jiro ajara hadday ogaa lahaayeen dadka a isku qabsa laha la fahmuu qaara waxay ku fasireen leebab aba laisla dhici allaanaa ah, la iskugu qaadana sahmigii ka dhiga laakiin xaafid ibn xajar wuxu waa qalad macnaha qalad macnaha saxda waa waa u qori tuuran hay ilaa dadka waxaa jira sideedaba xuquuqda dadka ka dhaxayda qaab loogu kala saaro waa qurcada wax alla wixii xuquuqoo dadku u siman yihiin haddii si kale loo qayn waayo waa loo qurxay adinka waa ka dhexeey mid toban qof isoo taagto qof walbaa yidha anaa muadin noqona mid walbaana uu suubado axkaamta adinka waa yaqaan awqaaddusa isku bedesho waa yaqaan afkii dheeraa waa leeyahay midda la ka siiya maamo in loo qurcin ah, laakiin hadda jahliga lagu kala nastayo waxa weeyaan wax u dadaalayaaba yarba safka hore hadday dadku fahmi lahayen waxa yaalla qofna ma yeeleen dad kale ha ku tukado qof walba wixii laha aniga ku tukan war haddee dadka ma wada qaadee hanala qorito yeeli maayo kaligaa gadaal ku tukan sidaasay marka waxay kutusaydaa jahliga aan ku sugannahay ay kutusaydaa taas nabi wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam walow yaclamuuna dadku hadday ogaalahayeen maa fi tahjiiri ka lahaada waa kusugan tahjiirka waa tabkiirka waxaa loola jeedaa wakti hore salaadaha shanta mid walba in la tago saasaa loola jeedaa tahjiirka waa tabkiir waa in wakti hore salaad walba la tago laakiin maalikiyadu saas uma fasiraane tahjiirka waxay yidhahdeen min alhaajirati yaa laga keenay haajiraduna waa qoraxda kulul xadiidkan wuxuu ka hadlaa jumcada jumcada oo qoraxda kulul la soo aadu ka hadlaya laakiin culummada badankoodu siday mareen oo jamaahiirtooda sawaabkana ah waxa weeyaan tahjiirka markan waxaa loola jeedaa cibaadada wakti hore in la tago salaadaha shanta iyo jumca dhammaan salaad walba wakti hore in lasii tago oo waktigeedii ka horeeya in wakti hore lasii tago saasaa loola jeeda walow yaclamuuna dadku hadday ogaan ahayd maa fi tahjiiri kallahaada ama degdegidda waxa ku sugan la tabaqoo waa u kala tartami lahaayeen oo waa u kala hormari lahaayeen ilayhi tahjiirkaas walow yaclamuuna dadku hadday ogaan lahaayeen maa ajarka filcatamati ceshaha ku sugan iyo wa subxi salaada subax laatowhumaa waa imaa lahaayeen walow xabwan gurguurashada haduu imaadeen walow kaana ityaanu xabwan ah, hadduu rabo imaatinku gurguurashaa noqdo xataa qofka aan soco karin waa soo gurguraba labadan waqti ceshahana dadku fadhi ku dirin iyo meelay jiraan sheeko salaada subaxna waa la hurda saas daraaddeeda jamaacaadka masaajidda ku tukada salaada subaxa ugu yar ilaa ramadaanka maalin ramadaanka shaydaankiiyo xihan dadku waa suxuurtay masaajidka waa kuu buuxsana laakiin waqtiyada kale salaada subaxa halka masaajid waa weyn laba saf hal saf ku tukana ah, maqribkiina waxa dhacday inuu buuxso masaajidkaas awal muslimkii ku tukaday maqrib masaajid masaajida ir maqribka waa wada buuxaan aaway salaada subaxalkay jireen ah, waawa jamaacada waa ka maqan yihin dadka intii badna guryahay ku tukanayaan waa musiibo marka ajarkaas ayaan la fahmayn allahna garansiiyo qiimaha cibaadada rawa bukhaariy can abi qataada radia allahu canhu qaal baynamaa waqti naxnu anagu nusalli aan la tukanayno maca nabi nabiga la jirkiisa sala اllahu calayh wasalam id waktigaa samica nabigu wuxuu maqlay jalabata rijaali rag shanqartood annagoo salaadii lagu jiro a nabiga sal اlahu alay slam wuxuu maqlay rag soo shanqanayo soo degdegay oo soo ordaya jalabata rijaali rag shanqartoodu maqlay falamaa sallaa markuu nabigu tukado salaadii ka baxay qaala wuxuu yidhi maa shaanukum arrinkiinu xuu ahaa haytay shanqarta idinka yeerayni qaaluu waxay dhahdeen istacjalnaa ilaa salaati salaaddan usoo degdegeyn waa soo orobnay waa soo orobnay salaaddan usoo degdegeyn fiiriya qaalana wuxuu uhi laa tafcalu ka yeelinin waa nahyi salaadda ma bannaana inaad usoo orobdo markaad soo socoto ma bannaana dadka weliba marka agarka meesha qalad uga yima waay hadday ujeedaan imaamkii oo rukuucay markaas way markay soo yaacaan mana bannaana in la soo ordo ma banaana tartiibu soo soco intaa ka soo gaarto ku xel ma banaana aimada waxay ka hadlaan makrofanka kore in lagu tujiyo dadka sheekh maxamed saalex uthaymiin oo kaleeto fataawiisu uga hadla aadna ugu dheeraada markuu tirinaya marka masaa'ibka uu leeyahay ma banaana uu leeyahy laba xadiisuna u keena markuu labadii xadiis keena kadib uu sharxa marka dhibaatada uu leeyahay dhibaatooyinka ugu daba tanaa ka mida oo microfonka marka lagu tujiyo dadka quraanka yaqaana waa fahmayaan imaamka inuu ku dhow yahay rukuuciga ilkaay markaasay soo ordaayen wixii laga reebay in la soo ordo ah. laakiin haddaan jul la arag wax la hayo warkama hayaan tartiibtooda usoo socaay ah. waa ka badbaadahay dhibaatada marka markaad masaajidka usoo socoto maan halkaan haddaad soo gaarto asiir la xirto salaada inaad soo ordo wa xaaraan ma banaan tartiib usoo soco tartiib usoo soco hal shay oo bannaanaysa laakiin aarka oqoon waa maxay safkii ma aadan soo gelin waa ku socooda meesha dhowr mare waxaa si ama imaamku madaxa qaada bartaada inaad ka xidhato oo adoo rukuucsan aad sulsulsho ee aad safka gaasho waa banaanta saa ah, cabdullahi mascuud ama samayn jiri halkaa inta ka xidhato gal saf haddaas leedahay ragcad laakiin ha isku ordi ah, taasaa bannaan taasaa bannaan nabigu wuxuu ihi sal اlahu alay waslam falaa tafcalu ha samaynina idaa ataytu markaad imaanaydaan asalaata salaada oo aad rabtaan salaada inaad timaadaan facalaykum laazima bisakiinati xasilooni xasilooni laazima guriga markaad ka soo tagto ha soo ordi tartiibu soo socdo maxaa yeele salaada waxaa ugu muhiimsan khushuuca qof ordayoo neeftuurayaan u khushuuca lubdigii iyo dhuuxii salaada kaa maqnaane ee adoo degan tartiib u soo socdo nabigu wuxuu uhi salى الlahu عalيه wasalam famaa adragtum wixii aad soo gaartaan fasaluu la tukana talada waa masalo muhiim dad badan imaamka waxay ku xirtaan laba meelood bis ama saddex saddex meelood meel ahayn ugama xirtaan imaamku hadduu taagan yahay waa ku xirtaan hadduu rukuucsan yahayna waa ku xirtaan hadduu ataxiyaad u fadhiyana waa ku xirtaan meel kale ma yaqaanin markaasaad waxaad arkeen imaamkii oo sujuudan isagoo taagan masaajid dhexdiisa subxaan allah fool xuma muslimkao dhan waa sujuudsany isna meeshu taagay sida ibliisa acuudu billaah waar muslim sujuudsan xaa ku taagay fiiriya hadalkana meeshaad ka soo gaarta allahu bar leyra markaasa lagala qabsada meeshaad ka soo gaarto allaahu akbar dhe la qabso waxaa kala jira imaamka in lagu xirto iyo ragcada goormaa la tirsadaa ragcada waxaa la tirsadaa isagoo taagan haddaad ku xirato allahu abar ala yidhaha fatxada la bilaabaa iftitaax waa laga taga haddaadan ka inaadan ka gaarsiin karin ad cado waa sunne fatxada ah ka xihan haddaad dhamaydo alxamdulilah haddaadan dhamaynoo dhexbartanka adoo maraa uu rukuucana kow siiya rukuuc waa ku jirta ragcadaada halkaas waa loga asagoo rukuucsan haddaad ku xidhato allaahu akbar a la yidhaahdo allaahu akbar inta tiraadoo rukuuc hadduusan madaxa soo qaadin intaad dhex sii socoto ee markaad jilbahaas arto eed xasisho uu weli uu kuxusan yahay ragcadaas waa kuu jirta intaas wax ka dambeeya ragcada kuma jirto laakiin ajira kala kuu socdo madaxiinu markaad allah akbar tiriyo madaxa faad fariduu ku soo dabamareey ragcadaas waa ku dhaaftay male soo rac dhib male ajira kuu socda qofku sanoo tukanaya isagoo samic allahu liman u timid allahu akbar dhe samic allahu liman xamida isagoo sujuudsana u timid sujuud allahu akbar inta kala wejigan u kadhi meeshuu jooga kala qabso laakiin meesha ragcada laga tirsana waa labada kore waa markuu taagan yahay iyo markuu rukuucsan yahay labadaasaa la tirsadaa ragcada marka masaladaas ka fiirso famaa adragtum waxaad soo gaartaan fasaluu la tukada wamaa faatakum wixii idinka tagayna oo hortii la tukadayna faatimu dhammaystira faatimuuna waa masale muhiim waxay yidhahdeen culummadu markaad imaamka ku xidhato imaamkuna waxbuu tukaday masalan salaadu cishi ahe laba ragcoo tukada waa ku xidhan laba ragcaad la tukatay labada ragcood la tukatay salaadaada ma labadii ugu horreyday mise waa labadii ugu dambeeyey waa labadii ugu horreydey waa labadii ugu horreyday marka haddaan idhaahno maxaa imaana markaad imaamku salaada ka baxood istaagto labada kale aad tukaydo faatixo kaliyaad akrine waana siraysane la jahri mayo ila waa labadii dambe atimu aana tusayda dhamaystira dhamaystir waa hay qaybta hore la sameeya la dhamaystira atimu marka imaamka adiga salaada adaad fiirsa tiisa fiirimaysa adiga qaybta aad la tukatay salaadaada qaybtii hore wey haddaad hal ragca la tukatay waa ragcad ugu horreeyey haddaad laba ragca la tukatana waa labada ugu horreeyey marka qaybtii hore ad ka dhigay an cabd laahi bni abi qataada rawa bukhaari wuxuu ka wari an cabd laahi bni abi qataada can abiihi aabiis abi qataada wuxuu ka wariyey radi allahu canhuma qaala abu qataada inuu yidhi qaala rasuul lah rasuulka allaa yidhi sala اllahu calayh wasalam idaa uqiimat isalaatu salaada haddii la aqimo falaa taquumu ha istaaginina xataa tarawni ilaa aad aniga i aragtaan wa calaykum laasima bisakiinati xasilooni laasima tanna waxay tahay salaada waa la aqimi karaa iyadoon imaamkii loo jeedin iyadoon imaamkii muuqan waa aqimi kara laakiin dadka imaamkiio loo jeedin nabigu ha istaagin inuu leey marka ma ahan inay istaagaan sababtana nabiga sal اlahu alay waslm waa naxariis badan yahi ah, wa kaana bilmuminiina ra'uufa raxiim ah, mid dhimrin badan u ahaa nabigu sal lahu alay wuxuu ummadda uga naxariisanaa imaamkiio maqalinta istaagin inay ku dhigtoodaan taas uga naxariisana marka haddaan imaamkii loo jeedin haba la aqimo meeshaada iska fadhi laakiin imaamku hadduu taagan iu joogo goormaa la istaaga taas waa la garta imamku hadduusan muuqan ma la istaago marka imaamkii la arkaa la istaaga laakiin imaamkii waa jooga waana la aqimi goormaa la istaaga aimada gabl waay hahdeen marka aqinka la bilaabaa la istaaga gabalna waxay hahdeen xaya cala salaadaa lagu istaaga gabalna waxay hahdeen qad qaamata salaada lagu istaaga gabalna waxay hahdeen maya marka aqinka la dhameeyo waxada male daliil dhahaya waktigaasa la istaaga ma jiro kollayba aqinka marka la dhameeyo imaamkiina taagan yahay waa la gaaray wakti la istaago laakiin inaad kelmadaha aqinka kelmad kamida oo laleeya kelimad heble isku aadi ma lahayo ah, kelimad heble isku aadi ma jirto hmm, ma jirto laakiin imaamku hadduusan joogin imaamku hadduusan lama istaago waxayna tusee imaamkiioo maqan salaada in la aqimi karo kadibna waa la sugaa kadibna waa la sugaa masale aan rabay inaan baraarujiyan soo dhaafo hadda igu soo dhacday sharaxan oo xaashiyadan yartaahoo cabdulmajiid sharnuudi alashari alshari meeshan wuxuu ku dhigaa war warkaas sida soomaalida ugu dhaqanta ma malay kartid wuxuu yidhaha faa'idatu qofku markuu maqlo mu'adinka oo le ashhadu ana muxamada rasuul الlah waa xadiiskii markii hadda oo baadiyaha markaad joogtood adibaydo codka kor u qaad uu ku dhigaa markaad maqasho muadinko le ashhadu ana muxamada rasuul الlah qofku hadduu yidhaahdo marxaban bixabiibii wa qurati cayni maxamed ibn cabdillaah uma yuqabilu ibhaamay u dhunkooda wayajcaluna calaa caynahi indhaha u yeelo lam yarmud abadan daaf kuma dhaco weligii halkaasay ka kaxeen wax daliila male waa iska iska bidc wax daliila male waa bid waa bidc waa bid marka bidcadaas ku dhaqmideedu iska daayay sunada ha lagu dhaqo waa bidc aadad noo arkay dadku dhaqmaayo maa soomaali kaliya caalamka hataa ku arkay dadku dhaqmaayo wixii la qoro mogta dadaan siirayn yaa yidhi dadaan lahayn ah, ma daliil ma leedahay daliil malaha miya ma saxiixa ma daciifa dad waxaa jira iyagu waxaas baa shaqadooda aysan ahayn oo kuleey meeshaan maanaa ku qoray ah, ee wax kasta waa qoran yihin waxa qornaybaa la arkaa waxa qoran mogta waa in laiska miisaama laiska kala shaandheeye ah, wax walbaa waa qoran yihin qad madow itus haddii diintaadu noqoto waa musiibo qad madow kiristaannimadu waa qoran tahay qad madow miyaa la waaye waxaa la rabaa waxaanu diinka alla ma yahaysa ma aha waa in miisaan la saaraa miisaana meeshaan yaalla alkitaab wasuna la yidhahda iyo raadkii saxaabada iyo fahamkoodii marka taasna waa inaad ogaataan inaysan diintii nabiga ahayn وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحل أقيمت الصلاة صلاة دي fasawa annaasu dadkii waa simeen sufuufahum safyaalkoodii safkiyaa la simay fakharaja rasuululahi rasuulka allah soo baxay sala allahu calayh wasalam fataqadama waa hormaray walxaal huwa junubun uu janaabo qabo safki waa la simay horayuu istaagay isagoo janaabo qabo ma uu xasuusto markaas ma xasuusto inuu janaabo qabo markuu meesha istaagayo oo riwaayadda yunusa waxay leedahay falamaa qaama fii musallaa dakara annahu junub riwaayadaasa sheega xadiiskaasaa sheega markuu istaagay kadib uu soo xasuustay inuu janaabo qabo oo usan qubaysan markaasuu xasuustay markuu meeshii istaagay uma qaala wuxuu uhi calaa makaanikum ilzamuu calaa makaan meeshiina laazima salaada de waa la aqim waa la safay halkiina ku sugnaada waa baxay gurigu waa ku dhegaya masaajidka masaajidka iyo guriga albaabka albaabka masaajidkaaba laga galaa guriga farajaca waa laabtay nabiga sala allahu calayh wasalam faktasala waa soo qubaystay uma kharaja waa soo baxay walxaal ra'su madaxiisa yaqduru uu dhibcayo maaan biyo biyo qubaysku ka dhibcayaan fasallaa bihim dadkiiu tujiye taas marka waxay daliil u tahay oo kutusaydaa ambiyada ilaahay waa halmaamaan wax adilada sheegaydana tiradii ka badan nabiga salى الlahu عalيه waslm inama ana basharu ansa kamaa tansawkum u war maraanuhu basra tidinoo kalea waa halmaamaa sidaad u halmaantaan faydaa nasiitu fadakiruuni markaan halmaamay xasuusiyo marka inuu halmaamana danaa ugu jirta ummadda muslimka sababtoo ah annagu waxbaan halmaamaynaa markaan halmaama yaan ku daysanahay duusan isagu halmaamin marka inuu halmaamo danaa ku jirtay ah, waxaa la rabaa qofka mar walba meeshuu nabiga uga daysanaa inuu halo ah, marka xikmadaa ku jirtay xugun sharciyaha lagu baranayo marka halmaanku saas u yimaadaa waxay kaloo kutusa biyaha ugu daharan qaata waa daahir biyaha ka dhibcayo masaajidkuna leeyihi dhibaato male waxay kaloo kutusaydaa adinka iyo caqinka xoolaha waa la kala fasli karaa caqinka iyo salaada caqinka iyo salaada gelinteeda xoogaha waa la kala fasli karaa ilaa fiiri inta la caqimay aa nabiga qubays aaday kadibna laguma celi marka xoogaa waa u dhex mari karaa dhib male lagu soo celima haddii xoogaa u dhex maro waxaa xoogaa u dhex maro ma lagu soo celinayo ma lagu soo celinayo wuxuu kaloo ku tusaa xukunka sharciga lagama xishoodo dadka mu'miniinta waa inay rabbi ka xishoodaan qaara banu aadamka ka mid ay ka suurtageleed inuu dadka tujiyo is yidha markaan dhihi kartaa qudaysaan rabo culamada gaban waxay idhahdeen muslimba maaha qofka asagoon daahir ahan yidhaha waa tukaa oo ilaahay hor istaaga waa arrin halaag marka ilaahay baa laga xishoodaa xukunka sharcigan lagama xishoodo xukunka sharcigaa lagama xishoodo waxay kaloo tusaydaa adinka marka la adimo oo la aqimo aqinka iyo salaada xidhashadeeda hadal waa udhaxay kara marku fiiri mar ayadoo la aqimo laha buu yidhi meeshiina ii jooga taas u dhaxay mararka galna waa dhici jirta ayadoo la aqimay aa qofkii jira rasuulkaan waxaas ii sheeg taas u sheegi marka aqinka marka la aqimo aqin dhammaado oon salaaddii weli la gelin hadalku xaaraan maaha mar haddaan salaaddii la xihan hadalku xaaraan maaha waxaa kaloo isdiiskan laga qaataa qofka marka janaabadu ku dhacdo inuu dib u dhigi karo qubayska ilaa waqtiga cibaadada ayna nabigu markuu janaabada galay nabigu iskuma qarwi jirin ee janaabada lagu sheega waa inuu ehelkiisa la kulmo nabigu iskuma qarwi shaydaanna kuma cayaaro isaga marka dib u dhigi karaa qofku ilaa waqtiga cibaadada waa dib waa loo dhigi karaa qubayska waa banaan tahay wey allahu subxaana wa taعala aclam slى اllah وsلم وbaaraka عalى nabiyina mحamed